alxamdu lilaahi rab alcaalamiin w sala allahu cala muxamedi wcala aali muxamed wslama tasliima kaiira baabka boqol iyo labiyo afartan baabu istixbaabi tashmiiti alcaatisi ida xamida allaha tacala wa karaahiyati tashmiitihi ida lam yaxmad illaha tacala baabu istixbaabi tashmiiti alcaatis ka hindhisay farxinta laga farxinaayo jeclaysiga la jeclaystay buu u baab yahay ida xamida allaha markuu ilaahay mahadiyo lagaga farxiyo oo yarxamuka allah loo yidhaahdo tacaala allah isagaa koreeye wa karaahiyati tashmiitihi iyo in lagaga farxiyo oo yarxamuka allah loo yidhaahdaa inay karaahiyo tahay idaa lam yaxmad illaaha haddaanu ilaahay mahadinin tacaala allah isagaa koreeye wa bayaani aadaabi altashmiiti waalcutaasi waatahaa'ub ka farxinta laga farxinaayo raxmadda loogu ducaynayo aadaabteeda caddaynta la caddaynaayo waalcutaasi iyo hindhisada aadaabteeda caddaynta la caddaynaayo u baab yahay watasaa'ubi iyo hamaansiga la hamaansado aadaabteeda caddaynta la caddaynayo u baab yahay yacnii axwaasha noocaasee qofka ku imanaysa oo ku saabsan hindhisada iyo hamaansiga iyo qaabka uula imanayo u samaynaayo maxaa aadaab laga rabaa inuu sameeyo muxuu odhanayaa markuu hindhiso dabadeed maxaa isagana loo odhanayaa loogu ducaynayaa haddii aanu markaa ilaahay mahadin ma loo ducaynayaa yacni kullu daalika ayuu baabka ku saabsan yahi ayuu baabka ku saabsan yahi xadiiska siddeed boqoliyo saddex iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqoliyo koob iyo sagaashane can abi hurayrata radia allaahu canhu ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal abi hurayra waxa uu sheegay ana anabiya sala allahu aleyh wasalama qaal nebigu inuu yidhi calayhi asalaatu wassalaam ina allaha yuxibu alcutaasa wayakrahu altasaa'ub ina allaha allah yuxibu wuxuu jecel yahay alcutaasa hindhisada ayuu jecel yahay wayakrahu wuxuu nacayaa ilaahay wuxuu nacayaa altasaa'uba hamaansiga ayuu nacayaa faidaa catasa axadukum markuu midkiin hindhiso waxamida allaaha tacaala allahna uu mahadiyo allah u mahadnaqo tacaala allah isagaa korreeye kaana xaqan calaa kulli muslimin samicahu an yaquula yarxamuka allah kaana xaqan waxaa xaq ku ahaaday calaa kulli muslimin muslim kasta korkiisa waxaa xaq ku ahaaday yacnii xaq saaran waxaa ku ahaaday muslimkaasoo samicahu maqlay inuu hindhisay oo dabeedna mahadnaqay maqlay an yaquula inuu yidhaahdaa xaq markaas saaran ahaatay kaanada isimkeedu wuxuu noqonayaa mastarka laga dhalaalinaya an yaquula ay qawluhu ya qawluhu lahu yarxamuka allah odradkiisa uu ka odhanaayo ee shakhsigan hindhisay ee ilaahay mahadiye yarxamuka allah allah ha kuu naxariisto siiqadu waa khabar laakiin macnuhu wuxuu dhacayaa duco waa khabariyatun lafdan ducaa'iyatun macnan xagga lafdiga ayay khabar ka tahay laakiin xagga macnahay duca ka tahay ay u dhacaysaa allah ha u naxariisto wa ilaa yarxamuka waxay la macno tahay waa kuu naxariisanaya markaas ikhbaar loogama jeedee ducaa baa looga jeedaa marka inuu ku yidhahdo yarxamuka allaah ayaa xaq muslim kasta saaran ku ahaaday korkiisa oo maqlayey yacni markaa mahadnaqaa uu ka mahadnaqay hindhisada wa ama atasaa'ubu hamaansiga miyaa fa innamaa huwa min ashaytaani wuxuu ka ahaaday shaytaan xaggiis buu ka ahaaday fa idaa tasaa'aba axadukum midkiin hadduu hamaansado falyaruddahu ma istataac ha isku celiyo intuu kari karo ha isku celiyo yacnii haddii hamaansi qabtaan loo jeedaa yacnii ha isku celiyo intuu kari karo ficlanba hadduu hamaansado dee hamaansigii ka soo baxay isku celin markaa kama daba tegi karo laakiin waxaa loo jeedaa hadduu doonaayo inuu hamaansado oo hamaansigii qabto falyaruddahu ma istataac ha isku celiyo intuu kari karo fa inna axadakum ida tasaa'aba daxika minhu shayaan waayo midkiin hadduu hamaansado shayaanka ku qosla daxika waa qoslaa minhu isaga aawadiibuu markaa u qoslaa ashaytaanu shayaanku ama minhu isaguu ku qoslayaa shayaanku rawahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa hindhisadu inay fiican tahay hamaansigana eh, laga fiican yahay sababtuna waxa weeyaan baa la hamaansigii wuxuu xambaarsan yahay yacni lulo iyo caajis qofkii marka xaaladda ma firin fircoona uu hamaansanayo sidii wax caajisa ama luloonaya noocaasoo kale u yahay saas aawadeed ilaahay waa nacayaa hamaansiga marka hamaansigii waa laga fiican yahay marka intuu isku celin karaa isku celiyo sababta uu isugu celinayaana waxay tahay shaytaankii baa ku qoslaya marka shaytaanki waa jecel yahay qofku inuu hamaansado waayo wahsad iyo caajis iyo yani marka ayay sheegaysaa nashaad inaanu lahayn oo firifircooni oo marka wanaag kula yimaado aanu xaasil ahayn ya marka waxa weeye taas yadaa wuu ku farxayaa shaytaanku hallo wixii markaa inuu xumaynayo o dhan ayuu shaydaanku jecelyihi uuna ku farxaya uuna ku farxaya axaadiista kalena waxay noogu iman doontaa inuu codkana hoosu dhigo marlabaadkana afkiisa wax saaro yani marka waxa weeyaan hundhisaayo markan waxa weyaan marka uu hamaansanayo qudheedana afkiisa waa inuu qariyo oo markaa wax saaro sida xadiiska inoogu imaan monto waa yahay xadiisku wuxuu tilmaamayaa ilaahay inuu jecel yahay hindhisada ina allaha yuxibu alcutaas sababtuna waxay tahay hindhisadu yacni fasaad yacni maskaxda ku iman lahaa ayay ka daafacaysa marka qofkii manfaca ugu sugan nashaad iyo firfircoonina waa ka dambaysaa saas aawadeed dadka koomada ku jiraa haddii ay hindhisaan koomadii waa ka baxayaan koomadii waa ka baxayaan maskaxdana waxyaalaha ku imanaya fasaadka ah waxyaalaha maskaxda ku daafacda waxaa ka mida in waxaweeye qofku hindhiso marka waxawe maadadii faasidada ahayd way ka soo noqonaysa waa ka soo noqonaysa firfircooni iyo waxyaalahaasina waa ka dambeeyaan hindhisadii in maskaxda si fiican inay u shaqayso taasina waa ka dambaysa liajli daalik hindhisada ilaahay waa jecel yahay marka qofku markuu hindhiso waa waynu ilaahay u mahadnaqaa dhibtaa inuu ka daafacay daraaddeed u yasiray marka waxa weeye markaa in eh, dee maskaxdiisu sidii u firfircoonaato dee waa inuu ilaahay ugu mahadnaqaa alxamdu lilah waynu idhahdaa shay kastoo wanaagana rabbi waa looga mahadnaqaa qofka kale muslimka maqlayaana waa inuu ugu duceeyaa raxmad oo yarxamuka uu ku yidhahdaa isagu wuxuu kusii jawaabayo haddaba kusii celinayo ixsaanka uu u sameeyey qofkaasi ducadaa raxmadda ugu duceeyey wuxuu isaguna kaga abaalgudayo xadiiskani ma sheegin xadiiska soo socdaa sheegaya xadiiska soo socda ayaa sheegaya waayahay halkaa waxaan baraarujinaynaa dadka qaarkood yarxamaka allah bay yidhahdaan ficilkii mudaarico biduuni naasib ba iska kordhigaayay noqonaysa yarxamaka maahe waa yarxamuka allah miimka waa in la gudaa yaa maadaama marka waxa weeye yacni ficilkani yacni marka uu ka maran yahay naasib iyo jaasimba asalkiisa rafcada waa inuu ku baaqi noqdaa oo yarxamuka allah la yidhahdaa saas yada weeye waxay isweydiiyeen culammadu ruuxu markuu hindhiso oo ilaahay u mahad naqo in loo duceeyo yarxamuka allah la yidhaahdaa ma sunna mise waa waajib badanka culammadu waxay yidhaahdaan sunna weeye laakiin daa'ifa min ahli ilcilmi waxay yidhaahdeen waa waajib waxaanay ka deliishadeen xadiiskan kaana xaqan cala kulli muslimin samicahu an yaquula yarxamuka allah calaa baa laga cabiray kaana xaqan cala kulli muslimin samicahu xaq saaran waxa ahaaday qof kastoo muslimoo maqlay inuu yarxamuka allah yidhahdo saas aawadeed daa'ifa min ahlilcilmi waxay ka deliishadeen waajibnimaday ka deliishadeen saas yadaa bay ka deliishadeen laakiin jumhuurku waxay yidhaahdeen sunna weeye maadaama xaqu lmuslimi cala lmuslimi khamsun iyo sittun ay soo aroortay ashyaadaasna yacni badiba culammadu qaarkood ay ku sheegaan inay markaa sunno tahay ama badankoodaba tani ma caddaynayso daliil sariix ku ama ah aha ilaaba ilaa inay waajib tahay marka inay xoogaa mu'akad tahay baannu ka qaadanaynaa uunbay yidhaahdeen laakiin waajibnimadii kuma cadda waayahay xadiidka sideed boqol iyo afariyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo labiyo sagaashan wa canhu abu hureyre wuxuu bukhaari ka soo wariyey can inabiy sala allahu aleyh wasalama qaal abu hurayrana uu nebiga ka warinayo calayhi salaatu wasalaam inuu yidhi idaa catasa axadukum falyaqul alxamdu lilaah idaa catasa markuu hindhiso axadukum midkiin falyaqul ha yidhaahdo alxamdu lilaah ma haddii allah bay u sugnaatay allah baa la gaara mahadoo dhan allah baa la gaara walyaqul ha yidhaahdo lahu isaga akhuuhu walaalkii ha u yidhaahdo yacni walaalkiisa muslimka ahi aw saaxibuha ama saaxiibkii ha u yidhaahdo yarxamuka allah allah ha kuu naxariisto sidaa ha yidhahdo fa idaa qaala lahu yarxamuka allah hadduu ku yidhaahdo allah ha kuu naxariisto falyaqul isaguna ha ku jawaabo kii hindhisay markii hore yahdiikum allah wayuslixu baalakum ilaahay haydin hanuuniyo wayuslixu baalakum xaalkiinna iyo arrinkiinnana ilaahay ha hagaajiyo ama wayuslixu baalakum qalbigiinna ilaahay ha hagaajiyo rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey xadiiskani wuxuu tilmaamayaa aadaabta uu ruuxu la imanaayo marka uu hindhiso oo markuu hindhiso inuu ilaahay u mahadnaqo alxamdu lilah yidhaahdo ee ruuxa kale muslimkee maqlayaana inuu isaguna raxmadda ugu duceeyo yarxamuka allah yidhaahdo isaguna ugu jawaab celiyo abaalgudu ka abaalgudaayo ducadaa uu duceeyo ixsaan u sameeyey ah yahdiikum allahu yuslixu baalakum ilaahay ha idin hanuuniyo xaalkiinnana ilaahay ha hagaajiyo inuu sidaa ugu duceeyo ayaa laga qaadanaya yacni waa mahadnaq iyo ducooyin weeye yaa marka waxa weeye axwaasha qofka muslimka ku sugan yahay inuu xusu ilaahay xusaayo iyo baryo ilaahay baryaayo inay ku badato ayaa laga qaadanaya ruuxuu hindhisay markuu alxamdu lilaahi yidhaahdo oo yarxamuka allah ruuxa kalena u yidhaahdo oo ugu duceeyo raxmadda waxauu isaguna ku ducaynayaa yahdiikum allah wayuslixu baalakum dadka qaarkood waxay u akhriyaan wayuslix baalakum maxaada way reebaan waana khalad oo ficilka wax jasmiya lama socdaan saas aawodee wayuslixu waa in la akhriyaa asxaabta qaarkood waxaa markaa laga soo naqliyey duco kaloo ka yara duwan inay ku ducayn jireen cabdulaahi bn cumar marka waxa weeye u hindhiso oo yarxamuka allah uu yidhaahdo isaguna wuxuu ku jawaab celin jiray halkan yahdiikum allah xadiisku sheegaayo wuxuu cabdulahi bni cumar odhan jiray yarxamuna allah wa iyaakum wayakfiru allahu lana walakum maalik baa muwada'a ku soo wariyey sanadkiisuna asaxiix cabdulahi bn mascuud isagana waxaa ka asaxday inuu isaguna yakfiru allahu lana walakum keliya inuu odhan jiray cabdullahi bnu cabbaas isagana waxaa ka asaxday oo bukhaari adabulmufradka ku soo wariyey albaanina saxiixiyey inuu odhan jiray marka yarxamuka allah loo yidhaahdo caafaana allah wa iyaakum min annaari yarxamukum allah yacnii ducadaa inuu ku ducayn jiray asaartaa saxaabaduna waxay tilmaamaysaa ee asaaniidda sixaaxa ku soo aroortay in marka waxa weeye sidaa in loogu duceeyaana inay iyaduna saa'iq tahay ayay markaa tilmaamaysa laakiin waxa afdal ah sida nebiga calayhi salaatu wasalaam laga hayo ayaa afdal ah oo fadli badan saddexda asar aynu sheegnay saddexdubana waa saxiix xadiidka sideed boqol iyo shan iyo siddeetan wa abi muusa radia allaahu canhu qaala samictu rasuul allahi sala allahu aleyh wasalam yaquul abuu muusa alashcari waxauu yidhi waxaan maqlay rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam yaquulu xaaluu odhanaayo idaa catasa axadukum faxamid allaha fashammituu idaa catasa axadukum midkiin hadduu hindhiso oo faxamid allaha allaha u mahadnaqo fashammituuhu u duceeya oo waxaa ugu ducaysaan yacnii inuu ilaahay kaga farxiyo ugu duceeyey waxaa kale jira altashmiit iyo altasmiit in shiin laga dhigo halkan fasammituuhu iyo fashammituuhu atasmiit iyo altashmiit maxay kale yihiin bacdu ahlicilmi waxay yidhahdeen waa bimacnan waa isku macna yidhahdeen culammada qaarkoodna waa kala farqiyeenoo waxay yidhahdeen altasmiit waxaa looga jeedaa waa tabriik waa barakayn waa baraka ugu ducayn marka siin laga dhigo altashmiitna waxa weeye waa kaga farxin oo min ashamaata laga keenay shamaataduna waxay ahayd waa faraxa yacni waxa gaadho cadowga lagu farxo ayaa shamaata la odhan jiray marka farax bay fadhideen marka tashmiit waa kaga farxin saa waa loo fasira macno labaad culamada qaarkood waa sheegeenoo tashmiidka ay ku fasireen oo waxay yidhaahdeen tashmiidka waxaa la yidhaahdaa waa ururin ruuxa marka waxa weeye arrinkiisa loo ururiyo oo marka la yidhaha shamata alibila geelii buu ururiyey weeye idaa jamacahu fi lmarca ayaa waxaa la yidhaahdaa yacni shamata alibila ama shamita alibila yacni marka waxa weeye idaa jamacahu fi lmarca hadduu marka waxa weeye daaqa ku ururiyo oo markaa meel isugu keeno ayaa la yidhaahdaa marka fashammituuh waxaa laga tilmaamaya yacni tashmiidka yacni waxa weeyaan yacni ugu ducee in ilaahay xaalkiisa ururiyo laakiin macnaha markaa ku saabsan ka farxinta eh, haddii lagu fasiro yacni waxa weeye waa macno shaa'ic ah culammaduna aad ugu fasiraan fashamituhu kaga farxiyo bimacnaa raxmad ugu duceeya muraadka looga jeedaa inuu in raxmad loogu duceeyo yarxamuka allah la yidhaahdo fain lam yaxmad illaaha haddaanu allah mahadin haddaanu allah mahadin falaa tushamituuhu ha kaga farxininoo raxmad ha ugu ducaynina goorta raxmadda loogu ducaynaya yarxamuka allah la odhanaya waa markuu ilaahay u mahad naqo laakiin haddaanu ilaahay u mahadnaqin alxamdu lilah odhan waxba loogu ducayn maayo raxmadda rawaahu muslim muslim baa saxiixiisa ku soo wariyey haddaanu ilaahay u mahadnaqin ma la xasuusinaya ma la odhanaya war ilaahay u mahadnaq isagoo la iskaga aamusayaa bal xadiidka soo socdaa taas inooga warramaya xadiiskanna wuxuu tilmaamaya calaa kulli xaal markuu ilaahay u mahad mahadnaqo hindhiso dabadeed marka waa loo ducaynaya yarxamuka allah haddaanu ilaahay u mahadnaqinna looma ducaynaayo yarxamuka allah lagu odhan maayo qadarku inoo sheegay intaas weeye waxaa loogu odhan waayey dee sunnadii tegitaanka uu ka tegay daraaddeed baa lagu tacsiiraya nooc tacsiira weeye raxmaddii in lagu duceeyey saasuu ku waaye inuu taxmiidkii ka tegay iyo mahadnaqi marka mar kastuu hindhiso miyaa loogu ducaynayaa waa su-aal imanays jawaabteedu waxay tahay marka koowaad iyo marka labaad waa loogu ducaynayaa laakiin hadday saddex gaadho waxba lagu ducayn maayo marka koowaad hadduu markaa hindhiso waa loogu ducaynaya wakadaa marka labaad xadiis baa ku soo arooray nabigu calayhi salaatu wasalaam ninbaa agtiisa ka hindhisay hindhisadii buu soo celceliyey markii hore waa ugu duceeyey markii dambe waxa uu yidhi haada maskuum yani kan zukaan baa haya yani hargab baa haya bacdu ahlicilmi waxay jeclaysteen markaana in caafiye loogu duceeyo laakiin xadiiska nebiga calayhi salaatu wasalaam kuma soo aroorin nebigu inuu caafiye ugu duceeyey ee wuxuu yidhi hada maskuum saas aawadeed yacni markaa inayna sunno ahayn baa laga qaadanaya ilaa shayga marka leeyahay saasaa la samaynayaa waa inay tahay shay mashruuca oo laynagu booriyey oo dee marka waxaweyan yacni daliil loo hayo daliil loo hayo calaa kulli xaal hindhisadii hadday soo noqnoqoto looguma ducaynaayo laakiin ta ugu horraysa ee markaysaga hindhisada ka timaada ayaa ruuxa markaa loogu ducaynaya hadduu ilaahay mahadiyo halkan hadday soo noqnoqoto kuwa dambe loogu ducayn maayo xadiidka sideed boqol iyo lix iyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo afar iyo sagaashan oo can anasin radia allahu canhu qaala catasa rajulaani cinda anabiyi sala allahu aleyh wasalam laba nin baa hindhisay cinda anabiyi sala allahu aleyh wasalam nebiga agtiisa fa shammata axadahumaa walam yushammit alaakhar nebigu calayhi salaatu wasalaam mid ahaan wuxuu ugu duceeyey raxmaddii yarxamuka allah waa kaga farxiyey bimacnaa raxmaddii buu ugu duceeyey walam yushamit ilaakhara ka kalena markaa raxmadda uguma ducayn faqaala aladii lam yushammithu faqaala aladii kii wuxuu yidhi lam yushammithu nebigu calayhi salaatu wasalaam aanu raxmadda ugu ducayn ee yarxamuka allah aanu u odhan cadasa fulaanun fashammadtahu hebel waa hindhisay fashammadtahu dabeedna waxaad igu ducaysay raxmad baad ugu ducaysay ood kaga farxisay wa cadastu anna waa hindhiso falam tushammitnii anna raxmad igumaad ducayn oo yarxamuka allah imaad odhan macnuu wuxuu weydiinayaa sababta maxaad markaa ninkan kalena aad raxmadda ugu ducaysay rasuulka ilaahayow anna aad iigu ducayn weydaa macnuhu markaa u noqonaya macnuhu saasu noqonaya faqaala nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam haada xamid allah wa innaka lam taxmad illaah haadaa kani xamid allaaha allah buu u mahadnaqay markuu hindhisay dabadeed wa innaka adiguna lam taxmad illaaha allah umaad mahadnaqin marka waxa weeye kii dee allah u mahadnaqaan u duceeyey oo raxmadda ugu duceeyey adiguna maadaama aanad allah u mahadnaqin raxmadda kuuguma ducayn oo tashmiidkaa kuuma samayn muttafaqun calayh xadiiska waxaa laga qaadanayaa ruuxii markaa hindhisay ee allaha aan u mahadnaqin inaan raxmadda loogu ducaynaynin ayaa laga qaadanaya ciddu doonaba ha noqdo ama qariib ha noqdo ama baciid ha noqdo ama walaal ha noqdo ama waalid ha noqdo yacni inaan markaa raxmad loogu ducaynayn ayaa laga qaadanaya sababtaa loogu ducayn waayena waxay tahi waa tacsiir lagu tacsiiraayo khilaafku sunnada khilaafay baa nooc tacsiira ay ka dhigantay waxay culammadu isweydiiyaan haddaba ma la xasuusinayaayo ma la odhanayaa ilaahay u mahadnaq bacdu ahlicilmi way istixbaabeen oo waxay yidhahdeen wa min baabi alamri bilmacruuf wanaaggiio cid la amrayo oo saas aawadeed insaan la yidhahdaa way fiican tahay alamru bilmacruuf bay soo gelaysa marka waa la odhanaya bay yidhahdeen bacdu ahlicilmina waxay eegeen nebiga calayhi salaatu wasalaam inaanu ninkan xasuusin oo aanu ku odhan yacni ilaahay u mahadnaq waxay yidhaahdeen maadaamay sidaas tahay oo ruuxu u garanaayay in ilaahay loo mahad mahadnaqo marka la hindhiso uuna isagu ka tegey yacnii xaalka caynkaas waxba la xasuusin maayo waayo haddii khayr ahaan lahayd nebiga xasuusin lahaa calayhi salaatu wasalaam calaa kulli xaal laakiin qofkii aan garanayn waxay noqonaysaa in loo sheego oo la baro in wakhtiga marka la hindhiso in ilaahay loo mahad mahadnaqo inay markaa tahay aadaabta saxani ee sunnadu ku soo aroortay inay saas tahay waa la barayaa yacni saas yada wey waxay soo naqliyaan qisa halkaan iska sheegay awsaaci baa nin kacab hindhisay markaasuu ilaahay mahadin waayo markaasuu markaad hindhisto maxaad tidhahdaa markaasuu waxaan idhaahdaa alxamdu lilaah mise ana aquulu alxamdu lilaah ninkii baa baraarugay moogta toosana uguma odhan marka waxa saadheh markaad hindhisto maxaad tidhahdaa buui markaasuu ana aquulu alxamdu lilah markaasuu yarxamuka allah xadiidka siddeed boqol iyo toddobiyo siddeetan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqol iyo shan iyo sagaashane wa abi hurayrata radia allaahu canhu qaala kaana rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam idaa catasa wadaca yadahu aw thawbahu calaa fiih abu hureyra waxa uu yidhi kaana rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulkii ilaahay wuxuu ahaan jiray idaa catasa markuu hindhiso wadaca yadahu gacantiisa mid dhiga aw thawbahu ama maradiisa calaa fiihi afkiisa mid kor saara buu ahaa wakhafada hoos buu u dhigi jiray aw hadda waa isku macnee lafdiguunbuu ka shakiyey ma khafaduu ka cabiray mise hadduu ka cabiray laakiin waa isku macnee aw hadda ama hoos buu u dhigi jiray biha sawtahu codkiisana hoos buu ugu dhigi jiray hindhisada uu hindhisaayo codkana hoos buu u dhigi jiray shaka raawi raawigii baa shakiyey ma khafaduu ka cabiray mise hadduu ka cabbiru ka shakiyey rawah abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey watirmidiy tirmidina waa soo wariyey wa qaala wuxuu ihi xadiisun xasanun saxiix waa xadiis xasana oo saxiixa weeye xadiiskanna waxa uu tilmaamayaa aadaab kale ayuu nagu kordhinayaa oo ku saabsan marka la hindhiso in afka wax la saaro afka iyo sanka in wax la saaro hindhisadu sanka ayay dee ka timaadaa marka dee afkii haddii la saaro sankiina waa ku dhow yahay marka waxaa laga tilmaamaya inta in laysku saaro afkiiyo sankaba maroo kale la saaraya wadaca yadahu aw thawbahu calaa fiih riwaayaadka qaarkood waxaa soo arooray thawbka keliya in la sheegaayo oo yaddahu aan lagu darayn waxay aqbali karaan marka waxa weeye in yacnii yacni shaki tahay bay aqbali kartaa inay takhyiir tahayna waa aqbali kartaa laakiin riwaayaadka oo marada keliya sheegaya ayaa jiraan kollay caafimaad ahaanna waxa fiican marka waxa weeye marada qofku inuu saaro hadda waxaa jira xanuunnaa soo kordhay yacni ku gudbaaya yacni hindhisada iyo ashyaadaasoo kale ku gudbaya ama qofca oo waxa weeye waxyaalihii marka ay yacni ay gudbayaan oo hawada raacayaan sidaas aawadeed ruuxu inaanu labayn ee uu markaysaa marada markaa waxa saaro sankii afka uu saaro ayaa fiican markuu qufacayo iyo markuu hindhisayba si dadka kale uu dhibta uga ilaashado ayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam waxau ihi laa darara walaa diraara oo inuu qofkii cid dhibo dee mid markaa u furan maaha dhibta waa inuu ka haystaa dadka waxa uu qofkuba jecel yahay dadku inay ka ceshadaanna isaguna inuu ka ceshado weeye qul yaatii ila biladii yuxibu an yu'taa ilayh qofna in lagu hindhiso ama markaa lagu qafaco ma jecla marka dadka waxa weeye hadduu meel ugala jeesta u jirto waa inuu kala jeestaa waxna markaa sankiiyo afka saaraa markuu hindhisayo waxaana fiican marka uu hargabsan yahay inuu markaa maaskan markaa waxaweyn sankii afka lagu xidho inuu ku xidho oo isagoo iska qufacaya oo iska affuran aanu markaa safka soo gelin marka taasna waxa weeye inuu ku dadaalo waa fiicanta marka waa dhibtii buu dadka ka ceshanayaa si aanu cidnaba u dhibin akhlaaq wanaaggayna ka mid tahay inuu kaful adaa usuusha marka laga hadlayo xusnulkhuluq waxaa ka mida kaful adaa dhibta in la ceshado oo qofkii aanu cidnaa dhibaatayn waxay ka mid tahay akhlaaq wanaagga xusnulkhuluqay ka mid tahay akhlaaqda wanaagsanna waxay ka mid tahay waxyaalaha jannada lagu galo ayay ka mid tahay waayahay codkana waa inuu hoosu dhigaa waa aadaab labaad oo intuu awoodi karo codka waa inuu hoosu dhigaa si aanu dadkii markaa waxaweeye ugaga nixin ama markaa waxaweeye dee hawlahooda aan uga qasin waxaa laga yaabaa dadka qaarkoodde in markaa taasi ay dhibayso waxaa laga yaabaa in markaysa markaa waxaan yacni tashwiishinayso yacni waxa weeyaan marka intuu awoodi karo calaa kulli xaal waa inuu hoosu dhigaa intuu kari karo xasaba istiaacati shaka raawi raawigaa shakiyey shuraaxda badankoodu waxay ku xambaareen shakiga inta dambe wa khafada aw ghadda biha sawta ibnu callaan daliilu faarixiinka waxa uu sheegay nooca horena shakiga inuu hormariyey aw wadaca yadahu aw thawbahu calaa fiihi awd waa lishaki markuu sidaas markaa yacni gooyayo inuu arjaxayo ay ka muuqato ayuu haddana wuxuu yidhi waxay kaloo aqbali kartaa litanwiic inay too marba mid samayn jiray sidaana waa aqbali kartaa wayaxtamilu annahu litanwiic cibaara saasaa u yidhanaya badanka shuraaxdu may sheegin wejigaa shakiga ta hore kumay xambaarin shaarix kale laftiisa waa arkay oo isaga laftiisu xadiiska sharxayay oo saa ku xambaaray inuu sancaani ahaa waan u malaynaya tanwiirkiis oo jaamic sagiirka ku sharxaay inuu isaga ahaa baan filaya calaa kulli xaal waxaa soo aroortay riwaayo kale oo aan marada sheegayn idaa cadasa axadukum falyadac kafayhi calaa wajhih walyakhfid sawtah oo xaakim iyo bayhaqi baa soo wariyey min xadiisi abi hurayra inkastoo sanadkeeda dacfi ku jiro haddana culammada qaarkood riwaayadan bay ku quweeyeen sanadkeeda dacfi yar baa ku jira ma weyana weynase dacfigu marka riwaayadaa kale waxay sheegtay labada markaa baabaco ama labada cukur in wejiga la saarayo lagu daboolayo riwaayadan lafteeda markaysaga sanadkeeda waxaa ku jira markaa nin adigu laga yaro hadlo laakiin markaanu mukhaalafo iyo wax ku jirin badiba culammadu xadiiskiisa taxsiiniyaan xadiiska marka culammada qaarkood baa quweyso oo tirmidi waa saxiixiyeyba oo xasanun saxiix buu yidhi Eh, ahlucilmi kalena waa taxsiiniyeen oo xadiidku waa xasan bay yidhaahdeen waxaa lagu xambaarayaa nebigu calayhi salaatu wasalaam inuu markaas sameeyey labadaba saasaa lagu xambaaraya oo xilliyada qaarkoodna uu markaa marada saari jiray yacni afkiisa iyo sankiisa saari jiray marada sankaa la sheegay laakiin waa min baabi itlaaqi aljuz'i wa iraadati alkulli jus ka mida ah la tilmaamay kulli ahaan baana loo jeedaa marka waana soo gelaysaa hindhisadu sanka ayay saamayn badan tahay oo marka ka imanaysa marka afka keliyaan sankii wehelin haddii la saaro dee waxba celin mayso marka in uh, labadaba laysla saarayo ayay markaa noqonaysa marka inuu marada saari jiray xilliyada qaarkood xilliyada qaarkoodna inuu saari jiray gacmihiisa saari jiray baa lagu xambaaraya riwaayaadka haddii saa loo quweeyo say culamada qaarkood u quweeyeen shaki inaynay ahaynna waxaa kollay ayidaya riwaayada kale falyadac kafayhi calaa wajhihi tilmaamaysa oo isla xadiiska abi hurayra ah inkastoo laba arrin ay ka warramayaanoo midna ficil ka warramaayo midna qowl ka warramaayo midna waxa weye ficlu nabiy sala allahu aleyh wasalam buu ka warramayaa midna wuxuu ka warramayaa xadiis qawliya weeye marka ka laba xadiis inay yihiin baa ka muuqata walow makhrajku isku mid ha ahaado isku saxaabi ha laga soo wariyey calaa kulli xaal wakhtiyadii hore xanuunno aan jirin baa yacni soo kordhay nebiguna waa tilmaamay calayhi salaatu wasalaam inay xanuuno cusub iman doonaan oo marka dadku acmaasha qaarkood iyo dembiyada qaarkood ay la yimaadaan ilaahay wuxuu ku sallidaa yacni daacuunno iyo walawjaac alatii lam takun fii aslaafihim iyo xanuunnadii aan dadkoodii hore ku sugnaan jirin baa lagu sallidaa waa ti uu tilmaamaayo xadiiskii ibnu maajah uu soo wariyey waa kii tilmaamaya culimmadu taxsiiniyeen ficlanna waa jirtaa xanuunada cusub oo soo kordheen oo dee karoonuhu ka mid yahay oo hargabyada noocyada kala duwan ee markaysagaa la sheegaayo ay markaysaga ka mid yihiin hargabka markaysagaa noocii waagii hore jiri jiray iyo noocyada markaysaga cusub ee soo kordhay farqa udhexeeya marka calaa haada yacni xaaladda caafimaad baa keensanaysaa in la yidhaahdo shayga markaysa markaa dee caafimaadku yacnii dhakhaatiirta markaysaa aqoonta caafimaad lihi ay ku hanuuniyeen dadka in iyaga markaa la raaco yacni marka ayay keensanaysa waxyaalaha soo kordhay daraaddeed haddii xanuunada qaarkood ay ku faafayaan yacni hindhisada iyo qofacaa ay ku faafayaan oo gacantuna ayna celinayn fayrasyadii oo ay ka soo tallaabayaan oo ka soo gudbayaan in wixii dadka ka celinaya dhibtaa in laga celiyo oo la isticmaalo ama maas ha noqoto ama markaysa marka waxa mara ha noqotee yacni waxaa keensanaysa xaaladda caafimaad baa keensanaysa yacni waxyaalaha soo kordhayna ictibaarkooda ayay markaa leeyihiin marka saas aawadeed maadaama xanuunno cusub oo aan markaysa markaa gacantu ruuxa dadka kale ee markaa ku dhow dararkii ayna ka daafacayn ay jiraan oo ay soo kordheen waa in marka waxaweeye marada yacni markaa ee lagu dadaalaa sidii markaa loo saari lahaa marka qufaca iyo marka hindhisada iyo afkiyo sanka loo saari lahaa waa in taas iyadaa lagu dadaalaa yacni arrin muhima weeye yacnii in marka la yidhahdo nebiga calayhi salaatu wasalaam maadaama saa laga soo wariyey yacni xilli walba wax kastaa soo kordhaana sidii unbaa la samaynayaa yacnii si mucayana oo marada markaysa markaa labada arrinee uu samayn jiray sida xadiidku sheegaayo marna marada uu saari jiray marna uu gacmihiisa saari jiray haddii waxa weeye marka xaaladda caafimaad ay keensanayso yacni sida uu samayn jiray oo maradiisa uu saari jiray waqhtiyada qaarkood inay markaa tahay lagama maarmaan sidaa in la yeelo oo sida kalena dararka ayna ka daafacaynin markaa dadkii maadaama nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam laa darara walaa diraar waxay noqonaysaa in marka waxa la yeelo oo marada markaysa marka waxa la saaro sanka iyo afka la saaro taasna lagu dadaalo ayay markaa noqonaysaa xadiidka sideed boqoliyo sideed iyo siddeetan wa abi muusa radia allahu canhu qaala kana alyahuudu yatacaatasuuna cinda rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam wuxuu yidhi kaana alyahuudu yahuuddu waxay ahaan jireen yatacaatasuuna qaar iska hindhisiyay ahaan jireen hindhisada iska keenkeena cinda rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay agtiisa hindhisada iska keenkeeni jireen iska hindhisin jireen ama way la soo doonan jireen markay hindhisayaan yarjuuna an yaquula lahum yarxamukum allah waxay ka rajaynayeen inuu ku yidhaahdo yarxamukum allah allah idin naxariisto fayaquulu markaasuu nebigu wuxuu odhan jiray calayhi salaatu wasalaam yahdiikum allahu yuslixu baalakum yahdiikum allahu allah haydin hanuuniyo wayuslixu baalakum xaalkiinnana ilaahay ha hagaajiyo oo waxa weeye markaa xaalkiinna ha hagaajiyo dee markaa tadayun wanaagsan ha idinku arsaaqo inaad diinka markaysa markaa diin ahaan xaalkiinna u fiicnaado hataa dee dhibku inay ka yaraataa waxaweyaan waa waa nowcan ma waxba ku jira oo haddii waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo muslimiintaba ay ka haystaan iyo islaamkaba ay ka haystaan oo ka ceshadaan dhibaatadooda waa inay dhibaatayn dee xagga wanaagga waa uga dhowdahay inay dhibaateeyaan hadda maarata iyagoo gaaladii iska ah inuu noqdo gaal markaa waxa weeye muslimiintii dhibaataynaya oo nebigii iyo muslimiintaba dhibaya iyo inuu noqdo mid dhibkiisa ka haysta ayuhuma aslaxu xaalan kan baa dee xaggii salaaxa uga dhow xaalka rawah abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey watirmidiyu tirmidina waa soo wariyey waqaala xadiisun xasanun saxiix waxa uu yidhi waa xadiis xasana oo saxiixa weeye xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa gaaladii inaan raxmadda loogu ducaynayn haddii ay hindhisaan dii mucaamal inaga dhexeeyo gaaladaas amaba ay yihiin qaar marka waxa muslimiinta ku hoos nool ama marka waxa weeye yacni ee dhiiggoodu dhowran yahay hadday hindhisaan loogu ducaynaayo hidaayo yahdiikum allahu yaslixu baalakum ee aan la odhanayn yarxamukumullah aan la odhanayn baa laga qaadanaya xadiiska waxaa kaloo laga qaadanaya yuhuuddu inay garanayeen nebiga calayhi salaatu wasalaam nebinimadiisa inay garanayeen ay cinaad iyo madxaday iyo xaasidnimo u beeninayeen sidaas aawadeed waxay raadinayaan iyagoo beeniyey oo ka gaaloobay waxay raadinayaan haddana inuu u duceeyo oo duco ka helaan si ay duca nebi ugu dhacdo cajaa'ib hadday duca nebi doonayaan may raacaan xadiidka siddeed boqol iyo sagaaliyo siddeetan wa can abi saciidin alkhudriy radia allahu canhu qaala qaala rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam ida tasaa'aba axadukum falyumsik biyadihi calaa fiih nebigu wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam ida tasaa'aba axadukum midkiin hadduu markaa hamaansado falyumsik biyadihi gacantiisa ha ku qabto calaa fiihi afkiisa ha ku qabto waa hamaansigii fa ina ashayaana yadkhulu waaya shaytaanku waa gelaya shaytaanku waa gelaya rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskanna waxaa laga qaadanayaa aadaabta ay leedahay hamaansigu in afkii wax la saaro amaba gacanta la saaro xadiiskuna wuxuu sheegayaa gacansaarka ayuu sheegaya hindhisada iyo qofaca waxay yidhaahdeen waxyaalahan xanuunada gudbiya markaysa markaa fayrasyada xanuunnadu leeyihiin waxay aad u firinfircoonaadaan bay yidhaahdeen marka qofku ama qofacayo ama uu hindhisayo neefta caadiga ah iyadu waa kala duwanta bay yidhahdeen waxay aad u firinfircoonaadaan siday sheegeen wakhtiyada ama qofku hindhisayo ama qofcayo marka awqaaddaasi waxay u baahan tahay ilaalin gaara ayay marka u baahan tahay xadiiskan wuxuu tilmaamayaa marka la hamaansado in afka wax la saaro ayaa laga tilmaamaya oo gacantoo kale la saaro haddii maradii la saarana way kasii fiican tahay ama waa la mid in maradii la saarana waa la mid sababtana waxaa laga dhigay shaydaankaa gelaya halkaa waxaa laga qaadanayaa shaytaanku qofku inuu galo ya waatuu nebigu yidhi calayhi salaatu wasalaam ina ashaytaana yajri min ibni aadama majra dam shaytaanku bini aadamka wuxuu ka maraa meesha dhiiggu maro dee wuu galaa marka waxa weeye gelitaankaa shaytaanku qofka galaana waa dhacdaa markaa saas aawoodee in laga taxadiro waa haboonta shaytaanka marna waa ku qoslaya marna qofkii waa gelayaa hadda maaragta marna waa ku farxayaa yacni marka hamaansiga in calaa kulli xaal laga fiican yahay oo asbaabta hamaansiga keensanaysa ee layska ilaaliyo oo firfircoonida lala yimaado wakhtiyada la caajiso layala jimicsado ayaa marka waxaan yacni habboon baabka boqol iyo iyo saddex afartan baabu istixbaabi almusaafaxati cinda alliqaa'i wa bashaashati alwajhi wa taqbiili yadi arajuli asaalixi wa taqbiili waladihi shafaqatan wa mucaanaqati alqaadimi min safarin gacanqaadka in la jeclaysanayuu u baab yahay cinda alliqaa'i marka la kulmo agteeda in layska canqaado oo musaafaxa lala yimaado labada baabicee marka waxa weeye midigta laysi saaro laysgacan qaado inay mustaxabtoo sunno tahay buu u baabyahay iyo wa bashaashati alwajhi weji furnaanta weji furan in laysku salaamoo lagu kulmo inay mustaxab tahay ayuu u baab yahay oo la jeclaysanaya sunno tahay wa taqbiili yadi arajuli asaalix ninka saalixee wanaagsan gacantiisa in la dhunkadaa iyaduna inay mustaxab tahay ayuu u baab yahay oo loo dhunkado lisalaaxihi wanaagga uu wanaagsan yahay aawadeed loo dhunkado wa taqbiili waladihi shafaqatan ilmihiisa ruuxu inuu dhunkado inay mustaxab tahay ayuu u baab yahay shafaqatan yacni markaa jacayl uu jecel yahay iyo tudhaalo uu tudhaayo iyo naxariisu u naxariisanayo aawadeed u dhunkado inuu mustaxab tahay ayuu baabiyey wa mucaanaqati alqaadimi min safarin iyo kii safar ka yimi in la mucaanaqeeyo oo qoorta la ysdhaafsado yacnii markaa maxabadii ka tarjamaysa oo maxabadii iyo jacaylkii tilmaamaysaa inay sunnatoo la jeclaysanayo u baab yahay wa karaahiyati alinxinaa iyo in madaxa laysu foororiyo in la karaahiyeysanaya ayuu u baab yahay xadiiska sideed boqoliyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa sideed boqoliyo sideed iyo sagaashan can abi lkhataabi qataadata qaala qultu lianasin akanat ilmusaafaxatu fii asxaabi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam abilkhataab oo magaciisa qataade loodhan jiray wuxuu yidhi waxaan ku idhi anas a kaanat ilmusaafaxatu ma ahaan jirtay gacanqaadku laysgacan qaadaa marka laysi salaamayo fii asxaabi rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam asxaabta rasuulka mid ku sugnayd ma ahaydoo asxaabtii nebigu calayhi salaatu wasalaam ma samayn jireen anas buu weydiinayaa qaala anas waxau yidhi nacam haa way samayn jireen oo way iska canqaadi jireen rawaahu lbukhaariyu xadiiska bukhaari baa soo wariyey waxaa laga qaadanayaa gacanqaadka la yskacanqaadaa marka la issalaamayo inay sunnataa laga qaadanayaa maadaama asxaabtii nebigu calayhi salaatu wasalaam ay samayn jireen imaam nawowina wuxuu yidhi almusaafaxatu sunnatun mujmacun calayha cinda talaaqi almusaafaxatu sunnatun mujmacun calayha cinda atalaaqi musaafaxadu waa sunne waana lagu ijmaacsan yahe waa laysku waafaqsan yahay marka la kulmo inay sunno tahay waa laysku waafaqsan yahe waa ijmaac xadiidka siddeed boqoliyo koob iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa siddeed boqoliyo sagaaliyo sagaashan wa can anasin radia allaahu canhu qaal anas waxa uu yidhi lamma jaa'a ahlulyaman markay reer yaman yimaadeen qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay waxauu yidhi qad jaa'akum ahlulyaman waxaa idin yimi reer yaman baa idin yimi wa hum awalu man jaa'a bilmusaafaxa waana ciddii ugu horraysay ee gacanqaadka ama musaafaxada la timi ayay ahaayeen reer yaman ciddii ugu horraysay ee gacanqaadka la timi musaafaxada ciddii ugu horraysay la timi ayay ahaadeen rawah abu daawuud abu daawuud baa soo wariyey biisnaadin saxiix sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey sanad saxiixa ayuu ku soo wariyey xadiiska inta dambe oo ku saabsan wahum awalu man ja'a bilmusaafaxa wa min qowli anas saas aawadeed baa sheekh albani waxa uu yidhi saxiixun ila ana qowlahu wahum hum awalu man fiihi min qowli anas xadiisku waa saxiix sida kale laakiin qadarka dambe ah wahum awalu man jaa'a bilmusaafaxa waxa weeye waa mudraj oo qowlkii anas weeye hadalkaa uu tilmaamaynayo isagoo cad wuxuu ku yimi imaam axmed baa musnadka ku soo wariyey riwaayo kala qaadaysa labada oo caddaynaysa inta dambe hadalkii anas inay tahay qaala rasuulu ulahi sala allahu aleyh wasalam qad jaa'akum ahlulyamani hum araqu minkum quluuban qaala anasun wahum awalu man ja'a bilmusaafaxa rawahu alimaam axmed sanadkuna waa saxiixun calaa sharti muslim rasuulku wuxuu yidhi calayhi salaatu wasalaam ahlulyaman baa idii yimi reer yaman waana qaar idinka qalbi jilicsan weeye hum araqu minkum quluuban waa ziyaado riwaayadaasi ay kordhinayso qaala anasun anas waxau yidhi wa hum awalu man jaa'a bilmusaafaxa waana ciddii ugu horraysee musaafaxa la timi ayay ahayd ciddii ugu horraysee musaafaxa la timi iyo gacanqaad la timi ayay reer yaman ahaayeen axaadiis kalena nebigu waa ku sheegay calayhi salaatu wasalaam reer yaman inay markaa qalbi jilicsan yihiin oo marka waxa weeye qalbigoodu u jilicsan yahay waa tilmaamay taasina waa manqabo ay markaa lahaayeen reer yeman oo nebigu u sheegay calayhi salaatu wasalaam weeye marka musaafaxadu caado uun reer yeman iska lahaayeen uun maahee waa mid nebigu calayhi salaatu wasalaam u sharciyey waa mid nebigu sharciyey xukunka waxaweeye markaa sharciga ah sabab buu yeelan karaa marka sababtaasi markay dhacdaa waxaa dhici karta inay sababto in nebigu sharciyeeyo calayhi salaatu wasalaam ee maaha inuu sababta ku sugnaaday maaha inuu sababta ku sugnaaday ma aha masalan adaankoo kale saxaabi baa ku riyooday deedna nebigu calayhi salaatu wasalaam sidaa in loo addimu amraa tashriica xukunka la sharciyeynaya wuxuu ku dhacay amarka nebiga calayhi salaatu wasalaam buu ku dhacay ee riyada qofka riyooday kuma dhicin riyadu waa sababun laysa ilaa waa sababun weeye laakiin waxa weeye xukunka sharciyeyntu wuxuu ku dhacday waxay ku xasishay nabiga calayhi salaatu wasalaam amarkiisay ku dhacday saas yada wey marka reer yaman markay musaafaxa la yimaadeen dabeedna nebigu sharciyeeyey waxay noqotay sharci inuu nebigu sharciyeey inay sharci ku noqotay marka waa sunna weeye musaafaxadu sunna weeye fadiilo reer yaman leeyihiinna xadiisku waa tilmaamayaa hum araqu minkum quluuban riwaayada kale siday kordhinayso iyo inay musaafaxada la yimaadeenba waa yahay haddaba culammadu waxay yidhaahdeen musaafaxadii waxaa laga reebayaa qofkii dumar ee ajnabiyadda ahayd ninkii ma gacan qaadayo qofka dumar maxramkiisa ah waa gacan qaadayaa fadiiladana waa ka helayaa laakiin qof dumaroo ajnebi ka ah ma gacan qaadaayo waayo taabashada markaa qof dumaroo ajnabiya la ystaabtaa dee ma bannaana waciiddaana ku soo arooray lian yutcana fii ra'si axadikum bimikhyatin min xadiidin khayrun lahu min an yamasa imra'atan laa taxillu lahu sida xadiis nebiga calayhi salaatu wasalaam laga soo wariyey in midkiin madaxa laga geliyo yacni irbad markaa waxa weeye bir ah baa u dhaanta oo uga fiican in qof dumaroo xalaal aanu ahayn uu taabto marka waciid baa ku sugan xadiiskaasina waa saxiix culammaduna waa saxiixiyeen alcaynaani tasniyaani wa zinaahuma annadar waxaana ka mid ahaa gacanta zinadu inay tahay taabashada ama badshiga qabashada inay tahay wahaakada maa massat yadu rasuuli illahi sala allahu alay wasalam yadda imra'atin qad gacanta rasuulku sala allahu aleyh wasalam weligeed gacan qof dumara ma taaban ya maa saafaxa imra'atan qof dumara ma musaafaxayn nebigu calayhi salaatu wasalaam ma gacan qaadin waxay kaloo ahlucilmigu yidhahdeen waxaa laga reebayaa yacni alamrad alxasan laftiisa way karaahiyeysteen laakiin waxaa lagu xambaarayaa haddii fitna laga baqo waa yahay laakiin itlaaqeeda maaha xadiiska sideed boqol iyo labiyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol wey wa can ilbaraa'i radia allaahu canhu qaala qaala rasuulu ullahi sala allahu aleyh wasalam maa min muslimayni yaltaqiyaani fayatasaafaxaan rasuulku wuxuu yidhi calayhi asalaatu wasalaam maa min muslimayni laba muslim ma jiraan labadaa muslimoo yaltaqiyaani kulmaayo fa yatasaafaxaani isgacan qaadaya ilaa gufira lahumaa in labadoodaba loo dembi dhaafo mooyaane qabla an yaftariqaa intaynay kala tegin labadoodaba in loo dembi dhaafo mooyaane bimacnaa laba muslim oo kastoo kulma oo isgacan qaada dembigooda waa la dhaafaya intayna kala tegin waxaana loo jeedaa sakaa'irta iyo dembiyada yaryar baa laga dhaafaya baa laga tilmaamaya rawahu abu daawuuda xadiiska abu daawuud baa soo wariyey ahlucilmiga qaarkoodna waa taxsiiniyeen xadiisku waa xasan bay yidhahdeen waa xadiis qawiyo xujo ah oo lagu camal falayo waxaanu sheegayaa fadiilo fadiiladuu sheegayaa waxay tahay gacanqaadka la yskacanqaado la ismusaafixeeyaa in fadli ku sugan yahay marka targhiib la jeclaysiinayo dadka ayaa ku sugan yacnii dembigaa lagu daadinayaa lagu dhaafayaa taasina waa fadiila weeye fadiila weeye musaafaxaduna waxa weeye waa safxatulyad in safxatulyad la saarayo safxatulyadna waa baabacada weeye waa gacanta markaysaga cukurka inta cad kafka inta cad baa la yidhahdaa taasaa la saarayaa gacanta kale ee marka waxa midig laba gacmood oo midig ah ayaa labadii baabaco laysi saarayaa taasaa safxatulyad baa safxatulyad la saaraya bimacnaa waa gacanqaadka siaynu u naqaano yacni taas waayahay kabaa'irtu iyagu waxay u baahan yihin laga toobad keenay u baahan yihiin laakiin sakaa'irta xasanaadka lagu dhaafaa xasanaadka ayaa lagu dhaafaa xadiidka sideed boqol iyo saddexiyo sagaashan dabcdaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo kow wa can anasin radia allaahu canhu qaala qaala rajulun yaa rasuul allah ninbaa wuxuu ihi rasuulka ilaahayow alrajulu mina yalqaa akhaahu aw sadiiqahu ayanxanii lahu alrajulu mina nin naga mida yalqaa wuxuu la kulmayaa akhaahu walaalkii buu la kulmayaa aw sadiiqahu ama saaxiibkiibuu la kulmayaa ayanxani lah madaxa ma u foorinaya hoos ma ugu dhigayaa yacnii madaxa hoos ma ugu dhigayaa qaala wuxuu idhi nebigu calayhi salaatu wasalaam sida laga soo wariyey hadday ka sugnaato laa maya qaala wuxuu idhi afayaltazimuhu wayuqabiluhu yuqabbiluhu afayaltazimuhu ma isku dhejinayaayo bimacnaa ma mucaanaqaynayaa wayuqabiluhu ma dhunkanayaa qaala wuxuu idhi laa maya qaala wuxuu idhi faya'khudu biyadihi wayusaafixu gacantiisa ma qabanaya oo ma musaafaxaynaya ma gacan qaadaya qaala wuxuu idhi nacam haa rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanuu yidhi waa xadiis xasana buu yidhi sanadka xadiiska dacfi baa ku yaro jira oo marka waxaweye dacfi baa ku yaro sugan tirmidi waa taxsiiniyey sheekh albaanina wuxuu yidhi qadarka afa mooyaane inta kale waxay noqonaysaa xasan bay noqonaysa inta kale waa quweeyey laakiin qadarkaasi shaahid male buu yidhi oo marka mucaanaqadii in marka aan lala imanayn ayaa marka uu tilmaami lahaa marka shaahid kale oo diidaaya ma hayno oo sidaa uga markhaati kacaya saas aawadeed marka qadarkaasi isagu ma sugna laakiin inta kale waa sugantay buuri oo duruqiya shawaahid bay inta kale leeyihiin marka waxay noqonaysaa inta kale inay tahay haabit oo qawi tahay xadiiska waxaa laga qaadanayaa musaafaxadu inay fiicantoo wanaagsan tahay ayaa laga qaadanayaa markii nebiga la su-aalay calayhi salaatu wasalaam nebigu waa sugay qaala nacam waxaa kaloo laga qaadanayaa inaan marka madaxa laysu foorarinayn marka la ysu salaamayo oo madax hoos laysugu dhigayn ta noocaasina waa mid madmuum ah waana waxyaalaha ay gaaladu sameeyaan bay ka mid tahay marka tashabuhii gaaladana waa loo diidayaa khuduuca ku jirana waa loo diidayaa oo inuu qof madaxa u foorariyo ma ahoo nooc khuduuca ku jira oo yashbahu rukuuc rukuucdii bay shabbahaysa mar labaadkana waxaa ku sugan tashabbuh bilkufaar baa ku sugan gaaladii oo la shabbahayo ayaa ku sugan in gaalada la shabbaho la isu ekaysiiyaana ma bannaana marka taas waxba lama samaynayo waa mid mamnuuca weeye aan iyadu bannaanayn dhunkashada yada ka warran xadiidkani wuxuu tilmaamayaa ma dhunkanayo waxaana jirta axaadiis kale oo kollay dhunkashada uu keeni doono ayaa jirta baabkana u baabaystay ninka saalixa ah gacantiisa in la dhunkan karo marka waxa weeye hadday sugnaato dhunkashada markaa axaadiista sugaysaa waxaa lagu xambaarayaa in la diidaayo in caado laga yeesho in caado laga yeesho in la diidaayo siday suufyada qaarkood ay sameeyaan markastoo waxa weeyaan ay shiikhooda la kulmaan inay markaysa waxa dhunkadaan isaguna gacanta isaga soo taagaba si ay u dhunkadaan oo dabeed marka waxaweye meeshii musaafaxadaba dhunkashada la geliyey ta noocaasi waxaweye markaa mid saxa ma aha nebigana calayhi salaatu wasalaam waxaa laga soo wariyey in la dhukan jiray waa axwaal naadira weeye yacni waa xarado yar bay ahayd ee mid caado ahayd maaha iyadoo asaanidda laga soo warinayaaba dacfi ku sugan tahay haddana waxa weeye kollay majmuuca waxwaa ka sugnaanayaane marka la ysu geeyo oo marka xoogaha la ququweeyo asalka in eh, wax ka yimaadaan oo ay ka sugnaadaan waa dhici kartaa marka waxaweeye ma aha mid marka caado ahayd ee waxay ahayd yacni haddii ay dhacday waa axwaal naadir ah dhif dhifiya naadir bay dhacday laakiin waxa weeye nebiga calayhi salaatu wasalaam waa la gacan qaadi jiray yacni si caado ana oo joogta ana looma dhunka jirin marka sunnadu ma aha in waxaweeye si joogtaa loo dhunkado ama tabaruk marka markaysaga in laga sameeyo ma aho cidaan nebiga ahayn calayhi salaatu wasalaam in laga barakaystooo barakaysi laga barakaysanayo loo dhunkadana ma aha oo taasi quruur bay keenaysaa qofkii naftiisa ku kadsoomo iscajabiyo fitna ayay keenaysaa lagu fitnoobo isagiina yacni marka ay fitnayso oo iscajabiyo ayaa ka imanaysa ammaantii baaba la diiday qofka wejigiisa laga ammaanayo qatacta cunuqa saaxibik yani qoorgooyaad ku samayso kaanahu inaad kurka ka jartay ammaantii maadaamaad markaa ruuxii ammaanto ammaantu waxbay kedin kartaa marka sidaas aawadeed yani waxaweye tanna ammaantii waaba kasii darantayba ta kale saddu daraa'ic baa ku jira tabaruka waddada mafsada keenaysa in la awdayo ayaa ku sugan oo dee waxaa ka iman karta mafsado ku saabsan in laguma fitnoobo oo quluwi lagu sameeyo yacni markaa ayaa ka iman karta yani taasina waa ka iman kartaa nebiga calayhi salaatu wasalaam cidaan ahaynna saxaabadu kama tabaruki jireen xataa alcasharatu almubashariin biljanna tobankii jannada loogu bashaareeyey iyo khaas ahaan abubakar iyo cumar iyo cuhmaan iyo cali khulafaa uraashidiinkii miday ka barakaysan jireen oo markaa jidhkooda isku masiixi jireen oo candhuuftooda markaysaa gacmaha u dhigan jireen oo ismarmarin jireen ashyaada noocaasa lama soo horin marka saxaabadu waxay u fahmeen inay ku gaartay arrinkaasi nebiga calayhi salaatu wasalaam inay ku gaartay marka calaa kulli xaal in musaafaxada iyo salaamta afka lala imanaayo ayaa laga qaadanaya musaafaxaduna ay sunno tahay xadiiska siddeed boqoliyo afariyo sagaashan waa can safwaana bni casaal radi allaahu canhu qaala qaala yahuudiyun lisaaxibi safwaan waxa uu yidhi nin yahuudiya wuxuu ku yidhi saaxiibkii idhab bina ilaa hada anabiy yacnii idhab bina inakeen aan qabanno ilaa hada anabiyi nebigaa intii ka ahaatay aan qabanay faatayaa rasuula allahi sala allahu aleyh wasalam waxay u yimaadeen rasuulka ilaahi sala allahu aleyh wasalam fasa'alaahu can tisci aayaatin bayinaat waxay weydiiyeen sagaal aayadoodoo cadcad bay weydiiyeen fadakara alxadiisa xadiiskuu sheegay ilaa qowlihi laga soo gaadhayo ilaa hadalkiisa uu yidhi safwaan uu yidhi faqabbala waxay dhunkadeen yadahu nabiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa warijlahu iyo addinkiisa ayay dhunkadeen wa qaala waxay yidhaahdeen nashhadu annaka nabiyun waxaannu ka markhaati kacaynaa inaad nebi tahay rawaahu tirmidiyu tirmidi baa soo wariyey wakhayruhu cidaan tirmidi ahayna waa soo warisay biasaaniida saxiixa sanadiyaal saxiixay ku soo wariyeen cidda kale soo warisayna waa nasaa'i iyo xaakim iyo baa soo wariyey nasaa'i sunankiisa waa ku soo wariyey xaakim musadarkiisa waa ku soo wariyey xaakimna waa saxiixiyey tirmidina waa saxiixiyey alimaamu nawowina waxau ihi biasaaniida saxiixa jamacan marka asaaniidda uu jamcinayana xadiidku markaa sanado kala duwan oo marka waxa uu leeyahay ma jiro waxay u dhacaysaa yacni nisbi yacni waxa weeye nisbada intan marka waxa dambe ayuu markaa sanadku markaa ka tacaduday waana dariiqo marka imaamu nawowi isticmaalo oo xadiidku isagoo xagga hoose ee gunta sanad keliya ka ayaa marka waxa weeye xaggan hadduu sanadku ka yeesho dhowr dariiqoo kala duwan oo meel dhexe ka farcamo oo dhowr dariiq meeshaa dhexe ay noqoto iyadoo makhrajka uu ka wada yimi mid qura yahay ayuu biasaaniida yidhaahdaa sanadyaal sanadyaalka wuxuu u eegayaa waa nisbada markaa intan dambe ee markaa waxaweye yacni inuu ka tacaduday taasuu markaa u eegaya xadiiska dhammaan waxaa la gaar noqday cabdullaahi ibnu salama alkuufi ninka la yidhaahdo ayaa la gaar noqday oo la keliyoobay ninkaasina waa nin markaa waxa weeye xifdigiisa wax ku jiraan oo culammada qaarkood ay daciifiyeen ay yidhahdeen manaakiir buu leeyihi dariiq kaloo ninkaa aan ku aruurayn yacni cabdullaahi ibnu salama wixii ka sokeeyey ayuu xadiisku ka tacaduday oo sanadyadu ay bateen oo tacadudeen cillada xadiidkuna waaba ninkaasba ninkaana sanadada ku kulmaya ninkaas waa ninka safwaan ka warinaya ninka safwaan ka warinaya saxaabiga ninka ka warinaya weeye marka inta ka dambaysa ayaa sanadadu tacadudeenoo asaaniid kala duduwan u yeeshay laakiin cillada xadiisku waa maxay cilladu waa cabdulaahi bnu salama weeye isagaana la tafaridoo ariiq kale male marka saas aawadeed saxiixinta culammada qaarkood ay saxiixiyeen sida tirmidi iyo xaakim iyo nawowi ay saxiixiyeen ahlucilmiga qaarkood xadiiska waa markaa daciifiyeen oo waxay yidhahaan xadiisku ma sugna ayay markaa yidhaahdeen ahlucilmiga qaar ayaa markaa daciifinaya zaylaci laftiisu waxa uu sheegay yani inuu marka xadiidka inuu markaa sanadkiisu daciif yahay ayuu tilmaamay albani laftiisu saasuu tilmaamay culamo kaleoo tilmaamayna waa jiraan hadduu xadiisku sugnaado wuxuu ka daliishanayaa faqabala yadahu wa rijlahu in labadii yuhuudi ay dhunkadeen nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa iyo addinkiisaba ay dhunkadeen riwaadda qaarkood tasniyay u soo wariyeen faqabala yadayhi wa rijlayhi waxay dhunkadeen labadiisa gacmood iyo labadiisa adin ayay dhunkadeen xadiiskani waa dheeraa markuu ninka yuhuudiga saaxiibkiisa kale yahuudigaa ku yidhi idhab binaa ilaa haada anabiy kii kale wuxuu hi war nebi ha ku sheegin nebi ha ku sheegin hadduu maqlo adoo nebi ku sheegaya saarat lahu arbacu acyun afar indhood buu yeelan doonaa yacni aad buu ugu farxayaa markaysagaa inuu aad nebi ku sheegtee ha u qirin inuu nebi yahay yaa ha u qirin inuu nebi yahay dabeedna way soo raaceen nebigay weydiiyeen calayhi salaatu wasalaam dadna wuu u sheegay sagaalka aayadoodna waxaa laga tilmaamayaa waa axkaam markaa iyaga lagu faral yeelay oo lala wadaago sagaalku waa ashyaa innagaba laynoo sharciyey inaan ilaahay loo shariig yeelin iyo ilaa aakhirihi ashyaadii beycada lagu qaadi jiroo kale weeye oo shirkiga marka in la diidaya ugu horrayso marka waxa weeyaan ashyaadaas weyaan waa axkaam yacni sharci ah ee aayaadkii muuse loo soo dhiibay sagaalka ahaa ee nebinimadiisa caddaynayay ma aha ee waxay u jeedaan waa axkaamo yacni markaa la sharciyeeyey oo markaa waxa weeye markaa in markaa uu sheego saasaa laga tilmaamaya oo sagaal ahaa dabeed wuxuu ihi mid tobnaad baan idinku darayaayo inaydan sabtida xadgudbin baa idinku toban ahayd yacnaa sagaalkan ummatu maxamed waa idinla wadaagaan laakiin waxaa la gaar ahaydeen ta tobnaadoo ah sabtida inay xadgudub la iman markaasay waxay yidhaahdeen waxaanu qiraynaa inaad nebi tahay baanu qiraynaa maaha inay islaameen ee waxa weeye afkunbay dee uga qireen laakiin markaa nebiga may raacin oo may islaamin wuxu yidhi maxaa u islaami weydeen waxay yidhaahdeen daawuud baa wuxuu ku duceeyey inaan markaa tafiirtiisa cid nebi inay mar walba ka soo baxdo ta kale waxaanu ka baqaynaa bayna yuhuud saasaanu islaami weyneen sidaas ayaanu islaam weyne marka qirista ay markan u qireen eh, nashhadu annaka nabiyun hadduu xadiidku asaxo khilaaf baa ku jira culamadu isku khilaafsan yahin sixadiise eh, ugamay jeedin inay ku islaamayaan waxay uga jeedeenuun inay marka waxaweye macrifadoodii iyo garashadii ay garanayeen un bes inay markaa yacni qirayaan inuu markaa nebi yahay laakiin inay markaa raacayaan raacayaano hadda u hoggaansamayaan may koobsanayn muslimiinna lama ictibaarin daataa nabigu marka uu yidhi maxaa u islaami weydeen haddaba ay yidhaahdeen sababtay u islaami waayeen ay sheegeen isla xadiiska ay ku sugantay waayahay xadiidka siddeed boqol iyo shan iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo saddex wa can ibni cumara radia allaahu canhuma qisatan ay dakara qisatan ama xakaa qisatan qiso ayuu sheegay qaala fiiha oo gudaheeda markaa ku yidhi oo ku sheegay fadanawnaa min annabiyi sala allahu aleyh wasalam waxaanu u dhowaannay nebiga calayhi salaatu wasalaam baanu u dhowaannay cabdulahi bni cumar baa odhanaya faqabbalnaa yadah waxaanu dhunkannay nebiga calayhi salaatu wasalaam gacantiisa ayaanu dhunkannay nebiga gacantiisa ayaanu dhunkannay rawaahu abu daawuuda abu daawuud baa soo wariyey sheekh albaani xadiidkanna waa daciifinayaa oo waxau yidhi sanadkiisa waxaa ku jira yaziid ibni abi ziyaad alhaashimi ninkaasina waxa weye waa daciif xaafid ibnu xajar wuxuu odhanayaa waa daciifun kabira fatahayara wa saara yatalaqan waa nin daciif ah waa gaboobay dabeedna taghayur baa ku dhaco xifdigiisii baa isbedelay markaasuu wuxuu markaa noqday mid wixii loo sheego la yidhaha xadiiskaagii ma yahayba yacni iska aqbalo ha ay yidhaahdaan marka waxa weeye sanadkiisa dacfa ku sugan waa yahay xadiiska siddeed boqol iyo lix iyo sagaashan dabcadaha qaarkoodna waa sagaal boqol iyo afar wa can caishata radia allaahu canha qaalat qadima zayd bnu xaarisat almadiina caaisha waxay tidhi zayd bnu xaarisaa yimi almadiinata madiina ayuu yimi madiinat rasuul sal allahu alayh wasalam wa rasuulu llahi sal allahu aleyh wasalam fii beytii wuxuu yimi madiina walxaal rasuulullaahi sal allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahayna fii beytii gurigayga uu ku sugan yahay iyada oo rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam gurigayga joogo ayuu zayd yimi zayd ibnu xaarisa fa ataahu waa u yimi zayd baa u imanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam fa qaraca albaab wuxuu garaacay albaabka erayga carabiga ahaa baynu soomaaliyeenno qaraca waa garaacay qaafkii un baynu ga ka dhignay sooma af soomaaliga wax badanoo noocaasaa ku jira oo kelmad carabiga inta la soo qaatay un xoogaa in yar laga beddelay dabeedna marka af soomaaliga sidii ugu biirto dadkuna aynay moodaynba inay carabi ereygu yahay ya afraqa yacni waa afrogey yacni haynkii unbaa ga' laga dhigay ya haynkii ayuunbaa ga' laga dhigay way badantay noocaas faqaraca waa garaacay albaaba albaabka ayuu garaacay faqaama ilayhi nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabiga ayaa u kacay yajuru thawbahu xaaluu maradiisa jiidaayo ayuu u kacay faactanaqahu waa mucaanaqeeyo yani markaa yani qoorta ayuu qoorta u dhaafiyey wa waana dhunkaday rawaahu tirmidiyu xadiiska tirmidi baa soo wariyey wa qaala xadiisun xasan waxaanu yihi waa xadiis xasana buu yidhi xadiidkan sanadkiisana adigu dacfa lagu sheegay culamada qaar baa daciifiyey waxaa ka mida ah cuqayli kitaabkiisa adducafaa waa ku daciifinaya wakadalik marka albani laftiisuna waa daciifinaya axaadiistu riyaadka ka qabsaday ee uu daciifiyey ayuu ka mid yahay xadiidku wuxuu sheegayaa hadduu asaxo kow qofka safar ka yimaada in la mucaanaqayn karo oo in la qoorta qoorta loo dhaafiyaa inay tahay markaa mid bannaan ama cala alaqal ah, mid marka waxa mustaxaba inay tahay ama cala alaqali ay bannaan tahay weliba istixbaabkaa laga daliishanayaa dee haddii markaa nebigu calayhi salaatu wasalaam eh, uu sameeyey oo weliba ay soo noqnoqotay waxaa laga qaadanayaa yacni istixbaabka laga qaadanaya waa yahay waxaa kaloo laga dariishanayaa dhunkashada ayaa laga dariishanaya factanaqahu waqabalahu qabbalahu dhunkashadana waa laga dariishanaya waxaa kaloo laga dariishanayaa marada uu nebigu calayhi salaatu wasalaam jiidaayey hadday ka dhacday qasad ugama dhicin degdegii u degdegaayey ba biduuni qasdin maradu u jiidantay marada jiidanka ay jiidmaysaana hadday markaa u dhacdo biduuni qasdin dhibaata kuma sugnaan dhibaata kuma sugna marka waxaa laga qaataa biduuni qasdin haddii marada ay u jiidanto inaan markaa ruuxu dembi iyo karaahiya toonna aanu ku dhicin adilo kale u daliila sidaasina waa jiraayo xadiiska abubakar laftiisa dee qasad marada uma jiidayn isagu wuxuu ku dadaalaya sare inuu qaado iyadaa hoos u dhacaysa marka biduuni qasdin markay hoos ugu dhacdo culamadu waxay isla ogol yihiin inaan dhibi ku sugnayn calaa kulli xaal axaadiis baa kala duwan baa ku soo aroortay taqbiilka axaadiista afraaddeedu daciif ba ha noqdaan laakiin majmuuca marka laysu geeyo waxaa ka iman kara dacfigu haddaanu darnayn in la yidhaahdo asalka nebiga calayhi salaatu wasalaam in saxaabadu dhunkan jireen ama la dhunkan jiray yacni waxa weeye waa laga qaadanaya asalku waa iskabayaa oo dhunkasha waa dhici jirtay nebiga calayhi salaatu wasalaam la dhunkado nebiguna aanu inkiri jirin majmuuca marka la isu geeyo way isquweynaysaa afraaddu ha kala duwanaato mid waliba gaarkeeda daciifa u noqdeen taasi waxay faa'iidaynaysaa calaa kulli xaal yacni markaa inay bannaan tahay dhunkashada yacni cidda saalixa la dhunkadaa inay bannaan tahay calaa sabiili qila si aan laga caado yeelanayn in loo dhunkadaa ciddii saalixa ahayd ee wanaagsanayd salaaxiisa daraaddii loo dhunkanayo laakiin adduunyadiisa daraaddeed aan loo dhunkanayn inuu taajir yahay iyo wax la mida markiisa marka aan loo dhunkanayn ama inuu waxaweye markaa madax yahay yani marka aan loo dhunkanayn hadduu dee nin madaxoo caadila yahay oo dee markaysa markaa yani markaa quman oo cadli ah hadduu yahay imaam caadila dee waa saalixii la dhunkanaya kama baxayso saalixii la dhunkanaya inbuu soo geliyey saalixii la dhunkanaya soo geliyey laakiin madaxtinimadiisa daraaddeed in loo dhunkado yacni markaa xaakim aan caadil ahayn ama taajir markaysa marka aan saalix ahayn oo salaax lagu aqoon adduunyadiisa daraaddeed loo dhunkado amaba saalix ha ahaadabae taajirkuwee laakiin waxaa loo dhunkanayaa salaaxiisa haddaanu ahaynee adduunyada daraaddeed loo dhunkanayo kullu dalika culamadu waxay dhahan waa madmuum waa mid la dhaleecaynayo laakiin ruuxii saalixee wanaagsanaa ee diinka ku fiicnaa iyo ku camalfalkiisa iyo ku dhaqankiisa iyo alla ka baqa haddii loo dhunkado wanaaggaa uu wanaagsan yahay ee wanaag inooga muuqdo inagu xaqiiqada ma ogine daahirkeennu aragnaayo waxaynu u rajaynaynaa haddiinu wanaag ku aragno wanaag baynu rajaynaynaaye sidaa in loo dhunkadaa salaaxa daraaddii waxay tahay markaysaga mid bannaan markaa weeyaan laakiin waa inaan laga caado yeelan bisharti inaan laga caado yeelan haddii laga caado yeesho waxay khilaafsan tahay sunnadii muslimiintaay khilaafsan tahay nebigiiyo saxaabadiisa sunnadoodii bay khilaafsan tahay waayo nebigiiyo saxaabadiisu kamay caado yeelan jirin inay nabiga calayhi salaatu wasalaam dhunkadaan iyo in fudalada saxaabada ay dhunkadaan yacni markaa miday ka caada yeelan jireen maaha hadday ka dhacday waxay uga dhacday cala sabiili qila cala sabiili dawaam miday joogta uga dhacaysay maaha yacni haalibka waxay ahayd inaan la dhunkan jirin ayaa haalibku ahaa marka waxa weeye yacni sidii haalibka ahayd waa in haalib laga yeelaa yacni waxa weeye laakiin marmar in la dhunkado yacni culammada iyo saalixiinta iyo la dhunkadaa yani xaalka noocaasi waxay tahay ixtiraam la ixtiraamayo iyo qadarin la qadarinayo loo dhunkadaa yani xaalka noocaasi waxay noqonaysaa laa xaraja fii dalik midaan markaa dhibi ku sugnayn bay noqonaysa midaan dhibi ku sugnayn ayay noqonaysa culamada qaarkoodna ay leeyihin waaba mustaxab laakiin kolleyba calaa kulli xaal miday joogto mustaxab u noqonayso maaha miday joogto mustaxab u noqonayso ma aha yani waxaweye cid kale raagto waqti badan kala maqnayd oo cala sabiili shawq si ay markaysa markaa kulka uu leeyahay yani marka waxaweye hilowga iyo jacaylku si ay ugu damiyaan yani inuu markaysa marka gacantiisa dhunkado xaaladda noocaasa ama uu madaxa ka dhunkado yani waxawe dhibi kuma sugna wakada waalidka hadduu dhunkado ou madaxa ka dhunkado iyadana markaysa markaa dhibi kuma sugna yani waxay tahay marka mid eh, yani marka fiican oo ixtiraamkii markaa sheegaysa waayahay mucaanaqada koley iyadana axaadiisteeda koley sida dacfi ugu jiraa horta markaan safar laga iman mucaanaqa in la sameeyaa waxay noqonaysaa midaan marka waxa weyaan yani fiicnayn sunnadiina khilaafsan oo cid joogta oo aan markaysaa markaa safar ka iman in la mucaanaqeeyaa iyada marka isaga waarid maaha allahuma ilaa dee xaalad gaar oo isaga ku sugnayd oo kale isaga ha joogabe yacni hadduu markaa waxa weeye si yacni waxaweeye safarkii iska shabbahaysa ay noqonayso yani maalan oo kale waa xidhnaayo waa la soo daayey oo kale dee safar yaanu ahaan lakiin waa iska yara shabahdaa shabah bay ku leedahay ta noocaasoo kale waa yani shabah bay ku leedahay calaa kulli xaal waqtiyada marka waxa weeyaan mucaanaqada yani safaroo kale laga yimaado xaaladda caynkaasa in la ismucaanaqeeyaa culammadu waxay yidhaahdeen waa bannaan tahay kole bacdu alaxaadiista lagu soo wariyeyna waa jiraan inkastoo badanka axaadiista dacfi ku sugan yihin laakiin yadaan safar la ahayn oo la wada joogo oo lays arkayey intaba oo lays salaamayey haddana la ismucaanaqeeyaa taasi waa mukhaalif lisunna mid sunnada khilaafsan wey mid sunnada khilaafsan weeye waayahay xadiiska siddeed boqoliyo toddobiyo sagaashan wa abi darin radia allaahu canhu qaala qaala lii rasuulu llahi sala allahu aleyh wasalam abii dar waxa uu yidhi rasuulka ilaahay sala allahu aleyh wasalam wuxuu igu yidhi laa taxqiranna min almacruufi shaya laa taxqiranna ha xaqirin min almacruufi shaya macruufka wax ka mida ha xaqirin shay macruufka ka mida ha xaqirin yacni warow haba yaraado walow an talqa akhaaka biwajhin talqin nusakha qaar taliiq bay qorayaan laakiin riwaayada muslim baa talqin iyo taliiq labaduba ku suganta laba riwaaya oo kala duwan walow an talqa akhaaka biwajhin talqin kulay ku tahay inaad kula kulanto walaalkaa weji furan inaad kula kulanto kulay ku tahay wax macruufka ka mida ha xaqirin rawaahu muslim muslim baa saxiixa ku soo wariyey xadiiskana wuxuu tilmaamayaa shay kastoo wanaagsan inaan la xaqirin oo la yasin shaygii wanaagsanaa lala yimaado waayo wax kastoo wanaagsan qofku waa u baahan yihin aakhiro hal xasano qof ugu deeqaya heli maayo dadka cidda ugu jeclaa iyaguna ugu jeclaayeen ugu dhowaanshaha badnaa hal xasana uma quurayaan xasanaadkaaga hal mid isii ya marka adnaa xasana waad u baahanta xasanata ugu yar hadday tahay waad u baahantay marka shay macruuf ah xaqiri xaqirin waxaa dhici karta miisaankaaga inay ka dhimanto ayaa suuroobi karta waa suuragal wax weynaad bixisa haddaad weydo inta yar bixi weji furaantu waa shay khayr laga helayo inuu qofku walaalkiisa muslimka u dhoolla caddeeyo oo weji furan ku qaabilo waa shay wanaagsan waana shay uu ajar ka helayo marka waxaa weeye Eh, in marka aan macruufka la xaqirin wixii wanaagsana lagu dadaalo baa laga qaadanaya baabka xaggay calaaqo kale leedahay waxay calaaqo kale leedahay gacanqaadka muslimka la gacan qaadayo iyo wejiga loo furayo inay ka mid tahay macruufka iyo wanaagga ay ka mid tahay xadiiskuna waaba sheegaya walow an talqa akhaaka biwajhin talqin xadiiska wacan abi hurayrata radia allahu canhu qaala qabala nabiyu sala allahu aleyh wasalam alxasana bna caliyin radia allahu canhuma abu hurayra waxauu yidhi qabala nabiyu sala allahu aleyh wasalam nabiga ayaa dhunkaday alxasana bna caliyin xasanoo ina cali ah ayuu dhunkaday faqaala alaqracu bnu xaabis markaasaa wuxuu yidhi ninkii la odhan jiray aqracu bnu xaabis ayaa wuxuu yidhi reer bani tamiim ahaa ina lii casharatan min alwaladi maa qabaltu minhum axada ina liya iyo ina lii labada waa la odhan karaa labada waa jaa'is aniga waxa ii sugnaaday buuri casharatan min alwaladi toban caruura ii sugnaday toban caruura ayaan leeyahay buuhi maa qabaltu minhum axadan mid ka mida weligay ma dhunkan buuhi ya weligay mid ka mida ma dhunkan fa qaala rasuulu llaahi sala allahu aleyh wasalam rasuulka ilaahay wuxuu yidhi man laa yarxam laa yurxam man laa yarxam ku kastaan naxariisanin laa yurxam looma naxariisto maanta haddii la yidhaha waa shardiya waa la jasminaya labada ficilba haddii la yidhaahdo waa mawsuulo man laa yarxamu laa yurxamu bay noqonaysa waa la rafcinaya marka man laa yarxam ku kastaan naxariisanin laa yurxam looma naxariisto muttafaqun calayhi bukhaariiyo muslim baa isku waafaqay xadiiskani wuxuu tilmaamayaa ubadka in la dhunkadaa inay tahay markaa shay wanaagsan oo mustaxaba inay tahay waxaa loo dhunkanayaana waa shafqad iyo raxma raxmad baa loo dhunkanaya loo naxariisanayo jacaylna waa ku beeriis carruurtu markay reeryihiin haddii la dhunkado oo waalidadu ay dhunkadaan way jeclaanayaanoo maxabo in loo qabo ayay markaa ka tarjamaysa waxay tilmaamaysaa in la jecel yahay iyaguna waalidadoodu waa jeclaanayaan marka waxa weeye in la dhunkadaa ilmihii waa wuxuu ku farxayo waa wax nafsiyaadkiisa u fiican waa nooc tarbiyo fiican baa ugu jirta jacaylkii bay ku barbaarinaysaa hadhow birigii iyo ashyaadana waa ka qayb qaadanaysaa marka ubadka in la dhunkadaa inay fiicantaa laga qaadanaya aqracu bnu xaabis waa la yaabay wuxuu idhi toban caruuraan leeyahay oo weligay mid ka mida ah ma dhunkan waxay sheegaysaa jafaa ninkani reermiyi buu ahaa yacni reermiyiguna inkastoo dee si kala dabeecad duwan yihiin yacni waxa weeye ad adayg baa ku jira ad adayg ayaa ku jira marka wuxuu idhi mid ka mida ah ma dhunkan buu yidhi nebigu wuxuu ku tilmaamay taas inay raxmad darra sababtay ya raxmaddii inay daciif tahay ya dabeedna wuxuu idhi man laa yarxam laa yurxam kaa naxariisan looma naxariisto bimacnaa allah uma naxariisto haddaanu khalqiga ilaahay u naxariisan isagana allah uma naxariisanayo aljazaau min jinsi alcamal abaalmarintu waxay tahay noocii camalku yahay baa abaalmarintuna noqonaysa abaalmarintuna noocii camalku ahaa ayay markaa noqonaysa taasna waxaa laga qaadanaya raxmadda in lagu dadaalo oo waxaweye halkaasoo keliya ma maahee cid walba oo markaysa markaa dhibaataysan loo naxariisto ya qofku hadduu doonayo naxariistii ilaahay waa inuu khalqiga ilaahay u naxariistaa khalqiga ilaahay waa inu naxariistaa haddanaad adigu markaa miskiinka marka la dulmiyo aanad u naxariisan faqiirkuna markuu baahi kaaga cawdo ka caydha ahi markuu baahi kaaga cawdo isagana haddaanad u naxariisan saaad uga rajaynaysaa ilaaha raxmaankii inuu kuu naxariisto ilaaha raxmaanki wuxuu u naxariistaa unka naxariistu allah u naxariistaa marka qofka hadduu doonayo naxariista ilaahay waa inuu ku dadaalaa inuu khalaa'iqdiisana u naxariisto halkaa inoogu joogo wallahu aclam subxaanaka allahuma wabixamdika ashhadu an laa ilaaha ilaa anta astaqfiruka atuub ilayk